alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay bilowga kitaabkii xisnu lmuslim waxaynu weli ku jirnaa hordhacii sheekhu intaas ayuu noogu soo dhameeyey laakiin waxa uu ku cegsiiyey fadlu dikri dikriga iyo xuska ilaahay la xusaa fadliga uu leeyahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi fadkuruunii ixusta adkurkum waa idin xusi doonaaye washkuruu lii ii mahadnaqa walaa takfuruunii hana iga gaaloobina ilaahay waxa uu leeyahay fadkuruunii ixusa oo aniga daacaygu xusa adkurkum aniguna waan idin xusi doonaayo dembi dhaaf iyo abaalmarin ayaan aniguna idinku xusi doonaayo washkuruu lii ii mahadnaqa oo waxaa nicmooyin aan isiiyey ee kala gedisan iigu mahadnaqa carabka iga mahadnaqa oo ficilka iga mahadnaqo bimacnaa wixii ilaahay ku siiyey inaad u adeegsato ilaahay daacaadkiisa walaa takfuruunii hayga gaaloobina oo hayga kufriina oo nicmadayda markaa haga gaaloobina oo a xusi weydaan ilaahay nicmadii lagu xusi waayo amaba yacni macsiya iyo xumaan xaggeeda loola kaco markaa qofkii ilaahay daacadiisa ku xusa ilaahayna khayr iyo wanaag buu ku xusayaa qofkii macsiya iyo xumaan ilaahay ku xusana ilaahay lacnad iyo ciqaab ayuu ku xusayaa waxaa kaloo culimmada mufasiriinta qaar yidhaahdeen fadkuruunii adkurkum fadkuruunii ixusa oo iyo xasuusta markaa barwaaqaysan tihiin adkurkum anna waxaan idin xusi oan idin xasuusan marka aad dhibaataysantihiin waxaa kaloo ilaahay yihi ya ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nebi rumeeye udkuru llaaha ilaahay xusa dikran kaiira xus fara badan ilaahay xusa ilaahay carabka ka xusa xaaladihiina oo dhan xusa qalbiga markaa ka xusa marka alla wuxuu leeyahay dadka muuminiinta ahow waxaana leehy qofka marka biismi liimaan loogu dhawaaqo waa inuu soo jeestaa waayo ima khayr baa la faraya ilaa imaa xumaan baa loo diidaya ya ayuha aladiina aamanu idkuru llaha ilaahay xusa dikran xus kaiiran oo fara badan carabka iyo qalbigaba ilaahay ku xusa xaaladahoo dhanna ilaahay xusa waayo qofku xaalad kastuu ku sugan yahay hadduu daaco ku sugan yahay hadduu macsiyo ku sugan yahay hadduu nimco ku sugan yahay hadduu shiddo ku cusan yahay hadduu ku sugan yahay waxaa la rabaa daaco haduu ku xusan yahay hadduu ku sugan yahay inuu ilaahay xuso oo ikhlaas markaa daacada u qabto oo ilaahay aqbal iyo waafaji weydiiso hadduu markaa macsiyo ku jiro inuu ilaahay xuso oo towbad iyo demi dhaaf u weydiisto ka baxo hadduu nimco ku sugan yahay inuu nimcadaa ilaahay ugu mahaddaqo hadduu shiddo iyo aday ku sugan yahay ilaahay inuugu sabro markaa ilaahay xuskiisa badsada cibaadada badsada oo mar walba markaa cibaadada iyo daacada ilaahay markaa ku sugnaadana fasiriinta qaar baa ku fasiray waxaa kaloo ilaahay i wadaakiriina allaha ilaahay kuwa ammaana kaiiran in badan ee raga wadaakiraati iyo kuwa ilaahay ammaano ee dumara in badan acadda allaahu ilaahay wuxuu diyaariyey lahum ayaga maqfiratan dembi dhaafiyo wa ajran cadiima ajri weyn ayaa ilaahay u diyaariyey ilaahay wuxuu ammaanayaa kuwa ilaahay xusaa carabka ku xusaa xubnaha ka xusaa ee rag iyo dumaraba baa ilaahay ammaanaya waxaa kaloo ilaahay uu sheegayaa waxa u diyaariyey inay tahay dembi dhaaf iyo ajri weyn ilaahay inuu dembi dhaaf iyo ajri weynna ay ku helayaan qalbigiisa ku xusa ee carabkiisa ku xusa ee labadaba ku xusa qur-aanka akhrintiisa cilmiga akhrisashadiisu waxay ka mid yihin ilahay xuskiisa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiida abu daawuud uu warinaya iyo kayrkii sheekh albaanina uu tasiixinayo man istayqada min nawmihi wuxuu yidhi qofka hurdadiisa ka soo kaca waa ayqada imra'atu xaaskiisana toosiya wa sallayaa jamiica ragcatayni dabeetana laba ragcadood ay tukadaan kutiba min adaakiriin ilaha kasiira wadaakiraat waxaa lagu qorayaayo ay ka mid noqonayaan kuwa ilaahay xusaya in badan ee ragga iyo kuwa in badan xusaya dumara ayay ka mid noqonayaan kuwaa markay ka mid noqdaanna maxaa u yaallaa dee dembi dhaaf iyo ajri weyn qofku hadduu ku dadaalo adkaartan ay kitaabkani tilmaamaya iyo kutubta kaleba subaxii iyo galabtii iyo awqaaddiis iyo xaaladaha kala gedisan habeen iyo maalinba ila mid waliba dikril bay leedaha inu arki markaad maryaa bixin markaad maryaa xidhan markaad seexan markaad soo toosi markaad bixi markaad geli markaad suuqa geli markaad weysaysan markaad suuriya geli markaad ka bixi yacni xaalad kastoo aad ku sugan tahay diinteenu ay shaamilka u tahay ee aanay xaaladnaba u dhaafin dikri iyo xus bay leedahay markaa qofku hadduu ku dadaalo adkaarta oo weliba kitaabka yare aynu caawa dhigayna u laasimo kaana min adaakiri illaha kaiira wadaakiraat wuxuu ka mid noqonayaa kuwa ilaahay xusa in badan rag iyo duwarba ilaahay aynaga yeelo waxaa kaloo ilahay ihi wadkur rabbak qof yow rabbigaa xus fii nafsik nafdaada ku xus oo sir iyo hoos u xus tadarucan yacnii tadalul iyo isulaynyo iyo ismiskiinin u xus wa khiifatan cabsi aada ilaahay cadaabkiisa ka cabsanaysa dartii u xus wa duuna aljahri fawqa siri dikran fawqa sir sirna ka hooseeya duuna aljahri jahri iyo korqaadna ka hooseeyo min alqowli hadala ilaahay ku xus bilquduwi gelin hore wal iyo gelinada dambe walaa takun hana noqonin min alkhaafiliina kuwa moog ha ka mid noqonin baa ilaahay yidhi ilaahay qofka isagoo la hadlaya wuxu uhi wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika nafdaada ku xus yacnii hoos u xus oo adigu markaa ismaqashay markaaoo adigu hoos u xus ha qaylinun ha tadarucan wakiifa yacni waa cilo oo tadarucan ay litadaruci tadarucan tadaruc dartii aad markaa isdulaynood ismiskiinin wakiifatan cabsi darteed ilaahay xus xaalana way noqon karaanoo tadarucan mutadarican xaalaa tahay mid isdulaynaya wakiifatan wakhaa'ifan xaalaa tahay mid ilaahay ka cabsanaya ilaahay xus waduuna aljahri fowqa siri sir korkii waduuna aljahri jahri hoosa min alqowli haddana ilaahay ku xus bilguduwi gel hore iyo walasaali gelina dambe walaa takun min algaafiliina kuwa moogna ha ka mid noqon qaduwe waa geli kore asalna waa jamcu asiiro waa geli ka dambe gelinada dambe wa qaala salى اllahu عalayh wasalam wuxu uhi mahalu ladii kii mahalkiisa iyo sifadiisu waxa weeye yadkuru rabbahu rabbigii xusaya waladii laa yadkuru rabbahu iyo kaan rabbigii xusaynin mahalu lxayi wاlmeyiti waxay isaga dhigan yihiin mid nool iyo mid dhintay oo kale ayay isaga dhigan yihiin xadiidkan saxaabiga abu muusa alashcari cabdillahi ibnu qays ayaa warinaya waxaana soo saaray imaamu lbukhaari baa fi saxiix ku wariyey lafdiga imaamu muslim isagu wuxuu ahaa mahalu lbeyti aladii yudkaru lahu fiihi guriga ilaahay lagu xuso wاlbeyt اladii laa yudkar اllahu fiihi iyo gurigaan ilaahay lagu xusini maslxayi wاlmeyit mid dhintay iyo mid nool ayuu la mid yahay markaa qofka ilaahay xusaya waa qof nool oo qalbigiisaa nool oo qof nafci iyo intifaac la weeye qofka aan ilaahay xusaynina qof dhintay ayuu ka dhigan yahay yacni sidaa qowkanita aanu intifaacu lahayn baanu isaguna wax intifaac u leeyahay aanu jirin ama xayi walmeyd wax jira iyo waxaan jirin ayuu ka dhigan yahay qofka ilaahay xusaya waa qof markaa nafciya intifaac le adduuniya aakhiraba kani laakiin wax alla wuxuu leeyahay ma jiro qofka kaafilkaahi adduunyana waxba kuma leh aakhirana waxba kuma leh guriga markaa ilaahay lagu xusayaana waa dee guri nool wax nool buu ka dhigan yahay oo dad nooli ku nool yihiin guriga aan ilaahay lagu xusaynaa dee wax dhintay buu ka mid yahayo markaa cidi aray ku noolayn mahalu ladiika sifadiisu yadkuru rabbahu xusaya iyo waladiika laa yadkuru rabba aan xusaynin mahalu lxayi waalmeyit mid nool iyo mid dhintay tusaali oo kale weeye wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi alaa unabi'ukum war ma idinka warram miyaanan idinka waramaynin bikhayri acmaalikum acmaashiinna shayga ugu khayrka badan wa asgaaha ka ugu dahaarada badan cinda maliikikum boqorkiinna iyo rabbigiinna agtiisa wa arfacihaa ka ugu koryeelid badan fii darajaatikum darajooyinkiina wa khayrin lakum idinka khayr badan min infaaqi dahabi waalwariqi bixinta dahab iyo fidaa bixisaab wa khayrin lakum idinka khayr badan min an talqow caduwakum cadowgiinna inaad la kulantaan fatadribuu acnaaqahum qoorahooda ad wa wayadribuu acnaaqakum ayaguna qoorihiina ay garaacaan qaaluu waxay dhaheen balaa mayee nooga waran yaa rasuul allah qaala wuxu uhi dikru llaahi tacaala ilaahay xuskiisa weeye xadiidkana abu dardaa cuwayma bnu caamir saxaabiga ayaa wariyey waxaana soo saaray xadiidka tirmidiya ibnu maaja iyo aymo kale oo fara badan xadiidkuna waa xadiid saxiixa waxaanu xadiidku ina tusinayaa ilaahay xuskiisu inuu ka fadli badan yahay acmaal oo dhan acmaalka ugu daahirsan inuu yahay ka ugu sareeya xagga darajaadka koryeelkeeda inuu yahay sadaqada inuu ka fadli badan yahay jihaadka inuu ka fadli badan yahay xataa shahaado yacnii diinta ilaahay loo shahido dagaalka gaalada lagugu dilo ilaahay xuskiisu inuu ka fadli badan yahay ayuu tusinayaa haddaba xadiidkan iyo axaadiida la midka ah ee tilmaamaysa markaa digrigu dee inuu acmaal oo dhan ka fadli badan yahay iyadaynu ognahay axaadiid fara badan oo ayna tilmaamaysa jihaadku inuu acmaasha ugu fadli badan yahay waxaa sida imaam ibnu xajar fatxulbaariga uu ku tilmaamayey waxa uu leeyahay xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa xadiidkan tusinaya inuu dikrigu yahay mid ka fadli badan min saa'ir alacmaal waxaa lagu xambaarayaa inuu dikriga acmaal oo dhan ka fadli badani wuxuu noqonayaa ma jtamaca fiihi dikru lisaan waalqalbi watafakur fi lmacna wastixdaari cadamat illaah waa dikriga ay ku kulmeen xusidii carabka iyo qalbigii iyo ka fikirid macnaha laga fikirayo iyo ilaahay weynidiisii oo qofku soo xaadirsaday dikriga intaasoo dhammi ay ku kulmeen ee qofku uu carabkii ilaahay ka xusay uu ka dhawaaqayo ee qalbigii uu kala socdo ee macnuhu dikrigani leeyahayna ka fikirayo ee cadamadii ilaahay iyo weynankiisii uu soo xaadirsaday dikriga noocaas ah weeye ka markaa acmaasha ugu fadliga badanay jihaadka uu markaa ka fadli badan yahayna dee waa jihaadkaa gaalada lala jihaadaya isagoon ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa markaa qofku aanu soo xaadirsanin ayuu noqonaya marka alaa urabiukum ma idinka warramaa baa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi miyaanan macnaha idinka warramaynin bikhayri acmaalikum acmaashiinna shayga ugu khayrka badan wa asgaaha shayga ugu dahaarada iyo nadaafada badan cinda maliikikum boqorkiina oo rabbiga agtiisa wa arfacayaa ka ugu koryeelidan fii darajaatikum darajooyinkiina wa khayrin lakum idinka khayr badan min infaaqi dahabi walwaraqi bixinta aad bixinaysaane saqaysanaysaan dahab iyo fido wa khayrin lakum idinka khayr badan min an talqow caduwakum cadowgiinna inaad la kulantaan gaaladii ay sayseen ajihaad iyo dagaal ku kulantaan oo fatadribuu acnaaqahum qoorahooda garaacdaan oo qooraha ka gurtaan wa wayadribuu acnaaqahum idinkana qooraha idinka guraan ruuxa balaa maya noo sheeg anaguna yani idinka warrami maayo miyaa balaa maya nooga warran bay ka dhigantay qaala wuxu uhi dikrullaahi tacaala ilaahay xuskiisa weeye oo markaa uu qofku carabka ilaahay ka xuso oo uu qalbiga ka xuso oo macnahan u akhriyayo xasuusnaado oo uu ilaahay cadamadiisa iyo la soo xaadirsado wa qaala sala allahu alayhi wasalam uxu uhi yaquulu llahu tacaala ilaahay waxaa odhanaya ayuu alla leeyahay ana cinda danni cabdii bi anigu waxaan ahay addoonkayga malihiisa agtiisa ayaan ahay wa ana macahu anigu waan la jiraa idaa dakaranii marka u xuso anigu waan la jiraa fain dakaranii fii nafsi hadduu nafdiisa igu xuso dakartu fii nafsi anigana nafdayda umaan ku xusi wain dakaranii fii mala-in hadduu malayo jamaaciyo koox igu dhex xusana dakartu waxaan ku xusi fii mala-in khayrin minhum kuwaa igu xusay kuwa ka khayr badan baan aniguna ku dhex xusay onu sheegi wain taqaraba ilaya shibran hadduu ii soo dhowaado taako taqarabtu ilayhi diraacan aniguna dhudhun baan u dhowaado wain taqaraba ilaya diraacan hadduu dhudhun ii soo dhowaadana taqarabtu ilayhi baacan baacoo markaa labadaa gacmoodoo la ysku daree ayaan u jirsanayaa wain ataani yomshi hadduu yimaado isagoo soconayana ataytu harwala yacni aniguna guclo ayaan markaa ugu imanayaa xadiidkan saxaabigiisu waa abu hurayre cabdiraxmaan bnu sakhr waxaana xadiidka soo saaray bukhaari iyo muslim lafdigan meesha ku yaalla bukhaari baa leh waana xadiidu lqudsi waxaana nabigu salى اllahu عalayh wasalam yaquulu اllahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay ana cinda danni cabdii bi anigu waxaan ahay addoonkayga melihiisa agtiisa xadiid gale ayaa sii caddaynayao ana cinda danni cabdii bi in khayran fa khayr weyn sharan fa shar hadduu khayr iyo wanaag iga malaysana dee khayr iyo wanaag buu iga helay hadduu shar markaa iga malaysana sharka ayuu helayaa bimacnaa markuu i baryayo hadduu markaa malaynayo uu yaqiinsanya inaan ka aqbalayo waan ka aqbali haddii marka uu toobad keenayo inaan ka aqbalayo u malaysanay anna waan ka aqbali marka uu dembi dhaaf weydiisanayo hadduu malaysanayuu yaqiininaya inaan u dembi dhaaf waa u dembi dhaafaya cibaado markuu samaynayo ee shuruuddeeduu la yimaado hadduu markaa malaysay inaan ka abaalinayo waan ka abaalinayaa marka waxaa looga baahan yahay addoonku inuu wixii laga doonayay la yimaado isagoo yaqiininayo qalbiga ku haysa ilaahay inuu ka aqbalayo ilaahay u dembi dhaafayo ilaahay baa u ballanqaaday ilaahayna ballanta kama baxo hadduuse maleeyo amba rumeeyo inaan ilaahay ka aqbalay ama aanay anfacaynin dee waxaa la yihi alya-su min raxmat illah ilaahay naxariistiisii uu ka quusay ayay noqonaysaa waa min kabaa'ir dunuub laakiin dee waa qofka danniga iyo wanaagga malaysanaya waa qofka wixii wanaagsanaa iyo waddadii wanaagsanayd haya haddaad adigoo macsiyadii iyo xumaantii ku sugan haddana aada ilaahay wax wanaagsan ka filato taasi markaa waa waajahli iyo markaa quruur ayay markaa noqonaysaa wax allayaaliya waxay kuu taraysaa ma jirto ee markaasi waa inaad ilaahay dee waddadiisa iyo wanaagkiisa khayrna aad ka malaysanaysaa weliba waxaa la yidhaha qofku inta uu nool yahay waa inuu rajo iyo khoof u dhaxeeyo inta uu caafimaadka qabo marka laakiin lagu soo kadiyo waa inuu rajaha markaa rajaxabalayo yquulu lahu tacaala ana cinda dani cabdii bi anuga addoonkay wuxuu iga malayso malaha addoonka egtiisa ayaana wixii iga malaysa ayuu maan siinayaa waana maca idaa dakaranii anigu waan la jiraa marka uu ixusayo waxay ka dhigan tahay in allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ilaahay wuxuu la jiraa kuwa ka cabsaday ilaahay kuwa muxsiniinta ahe wanaagga sameeyuu la jiraa maciyadaasi waa maciye iyo la jirid khaas oo dadka muuminiinta ee waxaa wanaagsan samaynaya u gaara waana maciye macnaheedu yahay ilaalin iyo dhowrid iyo waafajin iyo ayidaad waxaan kula jiraa ilaalin waafajin ayidaad iyo xoojin waxaa jira maciya caama oo ilaahay khalqigiisa oo dhan uu kula wada jiro oo taasi iyadu waa xagga cilmiga iyo ogaanta iyo maamulka ma yakunu min najwa halaaثaة ila huwa raabicuhum walaa khamسaة ila huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa أkara ila huwa macahum aynamaa kaanuu huwa macakum aynamaa kuntum waa maciye caama baa la yidhahda addoommadiisa iyo oo dhan iyo makhluuqiisa o dhan ilaahay waa la jiraa wuxuu kula jiraa xagga ogaanta iyo ka warqabidda iyo maamulidda amaa tan la jiridani waa la jirid khaasa oo dadka muuminiinta ee acmaasha gaarkaa samaynaya ilaahay xagga ilaalinta xagga idaada iyo xagga yani waafajinta ayuu ilaahay kula jireen fain dakaranii fii nafsihi hadduu nafdiisa igu xuso sir markaa hadduu ii xuso isagoo markaa dee meel khalwaa jooga cabsanaya igu xuso dakartu fii nafsi anigana nafdayda ayaan ku xusayaa xusid markaa dee abaalmarin iyo ilaalin iyo markaa xifdin keenaysa wain dakaranii fii malayin hadduu mala iyo jamaaciyo koox igu dhex xusana dakartum waxaan ku xusayaa fii malayin koox khayrin minhum ka khayr badan kuwa igu xusay oo dee anna malaa'igta ayaan u sheegay oon ku xusay markaa addoonkaa wain taqaraba ilaya hadduu addoonkaygu ii soo dhowaado daaco iyo wanaag sameeyuu igu soo dhowaado shibran taako taqarabtu ilayhi diraacan anna dhudhun ayaan u dhowaanayaayo dee aan markaa abaalmarintii iyo nimcayntii iyo naxariistii waxaan siinayay aanu la jirsanaya in taqarabaya ilayhi diraacan hadduu dhul idii soo dhowaadana taqarabtu ilayhi baacan baac waa labada gacmoodoo la ysku daray ayaana nagu soo dhowaanaya wain ataanii hadduu i yimaado yamshi isagoo socda ataytu harwala anna yacni anoo degdegi ama guclayn ayaan ugu imanayaa bimacnaa aanu abaarinaya wuxuu doonayey aniguna aanu siinayaa ayay ka dhigan tahay macnaha hadba intuu addoonku daacadayda iyo wanaagayga uu sameeyo ayuu ii jiraa hadba intuu ii soo dhowaado ee u daacada iyo wanaagga igu soo dhowaado ayuun baan aniguna u jiraa weeye wa can cabdillaahi bni busr saxaabiga cabdillahi bni busr ilaah waxaa laga wari radi allahu canhu ana rajula nin ayaa qaala wuxuu ku uhi ya rasuulalahi rasuulkii ilaahayow ina sharaa'ica alislaami islaamku waxyaalihii uu jideeyey qad kasurad calaya way igu badatee fa akhbirnii waxaad iiga warrantaa bishayin wax atashabbasu bihi aan qabsado qaala wuxuu yidhi laa yazaalu ka suuli maayo bimacnaa yuu ka suulin faaruqin lisaanuka carabka waradban mid ka qoyan min dikrillaahi ilaahay xuskiisa xadiidka waxaa soo saaray tirmidi ibnu maaja waana xadiid saxiixa waxaa sheekhu leeyahay hortuu saxaabiga xadiidka laga warinaya wuu inoo duushuu inoo soo dhigay cabdillahi bni muslim weeye radia allahu canhu ana rajula nin baa qaali ya rasuul allah ina sharaa'ica alislaam islaamka sharaa'icdiisii jamcu shariica wahiya ariiqa waa wadadii waxyaalihii islaamku jideeyey qad kasurad calaya way igu fara badatay waxa islaamku jideeyey dee salaad iyo zako iyo xaj iyo soom iyo jihaad acmaal fara badan oo ama jir laga qabto ama maal laga qabto oo fara badan ayuu jireeyey weliba hadda tan uu ka hadlayo waxa weeye tii nawaafisha ahayd mar hadday saa u bateen fa akhbirnii waxaad iga waradaa bishay wax atashabahu bihi aan qabsado oo aan ku dhega iga waran markaa waxa weeye waa nawaafishii sunayaashii ay lahaayeen cibaadooyinkaasi lannahu wixii faraa'idi midna mid kagama filaado salaada faralkaa soom kaaga filaan maayo soomka isaga kaaga filaan mayso xajka wax kale kaaga filaan maya jihaadka wax kale kaaga filaan maya wixii faraa'idahee farale laguu faral wax kale kaagama filaadaan laakiin wuxuu ujeedaa waxa weeye wixii masnuunaad iyo nawaafil ahayd ee intaasoo ajri laga helayey xadiidka waxaad argaysa intaasoo ajri salaadii u sheegaya mid kaleo markaa sun soomkii sunnaha mid kaleo markaa waxqabashadii kale way igu farabateen markaa waxaad iga warantaa shay aan qabsado qaar wuxuuhi laa yazaalu anhu laa yazaalu ka suuli maayo wey macnaa yuu ka suulin ka faaruqin lisaanuga carabka waradban min dikri illah ilaahay xuskiisa goor walba mid ka qoyan oo aad ku haysa yuu ka suulin wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man qara'a xarfan qofka xarf aqriya min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa ah, falahu bihi xasana hal xasaniya wanaag buu leeyihi walxasanatu labi cashri amhaaliha toban laablaabkeed ayaa loo labanlaabaya laa aquula odhan maayo aliflaamiim xarfun aliflaamiim waa xaraf walaakin alifun xarfun aliftu waa xaraf wa laamun xarfun laamkuna waa xaraf wa miimun xarfun miimkuna waa xaraf oo xadiidkan cabdillaahi bni mascuud ayaa wariyey waxaana soo saaray imaamu tirmidi ayaa soo saaray sanadka xadiidkuna waa saxiix wuxuu noo tilmaamayaa xadiidkani inuu qur'aanku dee dikriga ilaahay iyo xuskiisa uu ka mid yahay weliba oo ajri weyn lagu helayo walow uu intaad akriyay qur-aanka haba yaraateen qaala sala allahu alay sl uxu uhi man qara'a xarfan min kitaabillaahi qofka akriya falahu bihi xasana hal xasanuu ku helayaa war walxasanatu labi cashra amhaaliha toban laabkeed toban jeer baa loo labanlaabaya markaasaa wuxu uhi laa aqul odhan maayo alif laa miim xarfun intaas waa xarf odhan maayo walaakin alifun xarfu alifku waa xarfo waa toban ajri wa laamun xarfun laamkuna waa xarfo waa toban ajri wa miimun xarfun miimkuna waa xarfo waa toban ajri alif laa miim ayaa waxaad ku helaysaa toban ajri ayaad ku helaysaa ee soddon ajri baad ku helaysaa midkiiba toban baad ku helaysaa marka aliflaamim uu nabigu sala llahu alay sl xadiidkaa saxiixa leeyahay waa alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun yani kaadada qur-aankuna kalaamkii ilaahay yahay ilaahay kalaamkiisii inuu xaraf leeyahay ayaynu halkaa markaa ka fahmeynaa iyo sawdba shaaciradaa markaa xaraf iyo sawd iyo midnaba male ayay qadaan qur-aankana waa xikaayo un laga xikaayooday ilaahay kalaamkiisii nafsiga ahaye kalaamkiisii mahabay qabasay muctasilada marka inuu ilaahay kalaamkiisa iyo ilaahay baa xusay nebi maxamedna inuu xuruufdaa leeyahay ayuu xusay wacan cuqbata bnu caamirin waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxu uhi kharaja rasul lahi sala lla slam ayaa soo baxay wanaxnu fi sufa annagoo masaajiga xaggiisaa dambe daaradda ku sugan fa qaala wuxu uhi ayukum kiinebaa yuxibu jecel an yaqduwa inuu kallaho kula yowmin maalin kasta ilaa budxaano meesha budxaan la yidhaahdo aw ila alcaqiiq ama meesha caqiiq la yidhaahdo fayaatiya minhu binaaqatayni waxaan filayaa halkaa inuu deriska markaa waktigiisa ku taagay halkaa inagu joogo wallahu aclam